alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu dersigeennaani waa kii soddon iyo afraad ee ka mida kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa alimaam cumar ibnu yaxya bn cabdiljabaar raxmatullaahi calayh kii shalay iyo kii ka horreeyey ee soddon iyo laba iyo soddon iyo labaan idhi oo carabka iga maray marka kii shalay soddon iyo saddex buu ahaa kana soddon iyo afar waa lagu baraaruji addarsu alkhaamisu wahalaahuun addarsu darsigii alkhaamisu ee shanaad iyo wahalaahuuna soddonaad khaswatu daa'if daa'if duulaankeedii weeye saara wuu socday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ila daa'ifi meesha daa'if la yidhaahda ayuu u socday soo halkaa kama bilaabanaya ya limuxaarabati man dad la dagaalankoodbuna u baxay fara cararay ilayhaa xaggeeda oo min al acdaa'i cadow ah yowma xunaynin xunayn maalinkeedii dagaalkii xunayn oo kan ka horreeyo aan soo marray waatay qaybo u qaybsameen oo qayb daa'if u carartay iyo qayb meel kale u carartay qoloo meel u carartay qoliyihii markaa daa'if u cararay la dagaalankeeda maalinkii xunayn qolyihii daa'if ku cararay qolyahaasuu ka daba tegay falamaa wasala markuu gaaray hunaaka halkaas wajada wuxuu helay alcadaa'a cadowgii qad taxasanuu ayagoo taxasanu waa maxay tal taxasun xisni maxaa ah dhufays weeye marka qad taxasanuu ayagoo dhufays ka dhigtay bidaa'ifi meesha daa'if loo yaqaan qalcad la bay ka samaysteen ma dhufays wa macahum la jirankooda waxaa ahaa quutu sanatin sanad waxay biilan lahayna waa haystaan xarun ciidan bay ku jiraan hubkoodiina waa haystaan sanad haddii la go'doomiyo ciidamada nebi maxamed sanad ay meesha dul fadhiyaanna sanadkaa wixii biilo gaaladu ay qaadan lahayeen gudahay ku haystaan marka ciddii soo dhowaatana meeshaasi madaafiic wixii u ahaa kaga ganayaan oo kaga tuurayaan gudahoodiina noloshoodii iyo biilkoodii waa haystaan wax alaala waxay cuni lahayen waxay cabbi lahaayeen meeshaasay bay degan yihiin dhufays bay halkaa ka galayn difaaca walamaa goortii ra'a ay arkeen almuslimiina muslimiintii markay arkeen yaa wax arkaya gaaladii walamaa goortii ra'aa ay arkeen almuslimiina ra'ow ay arkeen dha gaaladu almuslimiina muslimiintii markay arkeen ramuuhum waxay ku ganeen binnabli leebab ayay ku soo galeen muslimiintii sababtoo muslimiintiina waa dad soconhaya kuwaana dhufays bay ku jiraan xeryo ciidan bay ku jiraan halkaasay wax ka soo tuurayaan marka ramyan ganid shadiidan ee daran fa jaraxuu waxay dhaawaceen kahiiran in badan oo minhum muslimiinta ka mida qataluu waxay dileen itnay cashara labi-iyo toban rajulan ee nin oo muslimiinna way dileen in badanna way dhaawaceen lambar buu hoos qabto minhum dadkaa la dhaawacay waxaa ka mid a abuu sufyaana abuu sufyaana bnu xarbin abuu sufyaana bnu xarbin fa qufi'at waa la soo siibayba caynuhu ishiisi ishaaba laga tuurayba ishaaba lasoo saaray nabarkii ku dhacay daraaddiis ayib fa ramaahum wuxuu ku ganay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bilminjiiqi minjiiq buu ku ganaa minjiiqu waa waa madfac hoos u fiiriya wuxuu qoraya alminjiiqu aalatun waa qalab xarbiyatun ee dagaal kaanuu ay ahaayeen yarmuuna kuwa ku tuura biha iyada alxijaarata dhagxaan waa wax madfac ahaan oo dhagax baa inta afka loo saaro baa la ridayaa marka dhagaxyaa marka qofka ku dhacaya xabad ahaan ugu dhacahay laanna lama haysan maantayto nuclearkan iyo waxaan laakiin nuclearkaasaa u ahaa marka waa madaafiic iyo hoobiyaal caadi ah hoobiyaal wey waxaasarahum wuu go'doomiyey amaaniyata cashara siddeed iyo toban yowman ee maalmood siddeed iyo toban maalmoodna wuu go'doomiyey wuxuuna ku waday intaas hoobiyaal bula dhacay uma tarakahum wuu ka tegay hum ayagii fii xusuunihim dhufayskoodii ayagoo ku jiro meeshoodii qalcadii milatiri ayuu kaga tegey wa qaala wuxuuna yidhi ihdi ihdi hanuuni allaahuma allahayow haqiifan ree haqiif ilaahu soo hanuuni wa ati ilaahu ii keen bihim ayaga muslimiina ayagoo muslimiin ah ilaahu soona hanuuni ayagoo muslimiinana ii keen bi waana isaga tegey nimankii niman caadi ah oo bixi kara ma aha wa rajaca wuu noqday ilaljicraanati meesha jicraano loo yaqaano u noqday nebigu jicraana marka waa maxay wuxuu aljicraanatu mowdicun waa meel qariibun ee ku dhow mimaka tamak waa meel maka ku dhow meeshaasuu nebigu xaggeeda u noqda muxuu nebigu u noqday litaqsiimi sabyi xunaynin xunayn wixii maxaabiis ahaayee laga soo qabsaday in la qaybsado dad badan oo maxaabiisa ah soo qabsado addoommo ahaan ah in dadkii la qaybsado wa bacda ayaam iyo dunyaba wa bacda ayaamin ayaa maalma ka bacdi jaa'a waxa u yimid hu nebiga wafdu hawaasina qolyihii ree hawaasin wafdigoodii baa u yimid lambar buu halkaa qabtay amaa thaqiifun ree haqiif faqad wafada calayhi waxaa u soo wafdiyey wafduhaa wafdigeedii bacda rujuucihi markuu noqday kabacdi min tabuuka dagaalkii tabuuk markuu ka soo noqday oo sanadkii sagaalaad ah marka kabacdi bay wafdigeedu yimaadeen haddana sanadkii sideedaad baynu maraynaa muslimiina ayagoo muslimiin ah fa khayara wuxuu kala doorgeliya hum ayaga bayna sabyi maxaabiista dadka laga haya iyo wal maali xoolaha wuxuu ku yidhi soo muslimiteen ah waxaan idinka haynaa xoolo iyo dad labadaba dadka iyo xoolahana dad baa idinkula dagaalamo oo idinka soo qabtay muslimiin ah idinkuna markaa gaalaad ahaydeen haddana waa soo islaanteen laba kala doorta marka inaan xoolihiinni idiin celinno wixii dadoo gacantayada soo galana ay sidii addoommo noogu ahaadaan iyo maye dadkii inaan idiin celinno wixii dunyaahoo aan idinka qaadnay oo geel iyo ari iyo farda iyo lo ahaana aan haysanno labadaa kala doortaa leeyahy marka dadka iyo dunyada dunyada waa xoolihii fakhtaaruu waxay doorteen asabya maxaabiista in loo sii daayo adugu waa saa dooran lahay haddii dagaal intaad gashaan intaanu qof lagaa qabsado ee toban sacna lagaa dhaca ama boqol sac iyo boqol neefoo geelah oo hadhow lagu yidhaahda iskuma heshida bal mid hagaag labadooda isku heli maysidee kee qaadanaysaa ma waxaad leedaha lo'da ha la celiyo baabuurtan ha la ii soo dareeriyo mise waxa weeyaan dadka hal isyaad leedahay dadkaad qaadanaysaa leanna dad lagaa haysta iyo dunya isku mid maaha dadkii bay doorteen marka wa tarakuu way isaga tageen al amwaala xoolihiina way isaga tageen as'ilatuu su'aalo limaadaa maxay buu saara u socday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ila daa'ifi daa'if limuxaarabati ee wajada wajada xaggeebuu ka helay alacdaa'a cadowgii bacda dukhuulihi markuu soo galay ka bacdi daa'if ayagoo ka dhigtay dhufays maadaa facala maxay sameeyeen alcadaa'u cadowgii xiinamaa wakhtigii ra'w ay arkeen almuslimiina muslimiintii leeb ayay ku soo ganeen maadaa facala muxuu sameeyey rasuulu rasuulku sala allahu calahi wasalam macahum la jirankooda waana go'daamiyey hoobiyaalla waa ku garaaca man jaa'a yaa u yimid hu nebiga wahuwa asagoo filjiclaanati jiclaana ku sugan ree hawaasin baa u yimid soo ma ayagoo muslimiina ama qolyihii reer haqiif waa imaan doonaan gadaal addarsu saadisu wahalaaثuun casharka soddon iyo slixaad rujuucu rasuuli rasuulka noqodkiisa weeye sala allahu alayh wasalam ila almadiinati madiina u noqday xaggee ka noqda jicraanu ka noqda daa'if kasoo soo tegi jicraanu xoolihii iyo dadkii waa lagu qaybiyey haddana waa la celiyey dadkii xoolihii baa lala haray jicraanu markaa ka noqday madiinu u noqday marka aqaama wuu nagaaday rasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama biljicraanati meesha jicraana la yidhaahdo halaada casharata leylatan saddex iyo toban habeen humma actamara wuu cumraystay minhaa madiine ayuu ka soo cumraystay wa dakhala wuu galay makata maka ayuu galay fa daafa wuu ku wareegay kacbada wastalama wuxuu taabtay alxajara dhagaxii al aswadi ee madoobaana wuu taabtay oo dee marka la dawaafayo kacbada la dhawaafayo dawaafayo xajarulaswadka waa la taabtay waa cibaado ilaahi loogu dhowaanayo uma rajaca wuu noqday ila almadiinati madiinuu u noqday min leylatihi isla habeenkiisiiba wa kaanat waxay ahayd muddatu khiyaabihi maqnaanshihiisa wakhtigeedu canhaa madiino uu ka maqnaa shahrayni laba bilood iyo wa sittata cashara yowman lix iyo toban maalmood wa sittata cashara lix iyo toban yowman ee maalmood marka intuu dagaalka ku maqnaa daa'if hawaasin jicraana waxa meelaha intuu ku maqnaayo dhan laba bilood iyo waxay noqotay lix iyo toban beri wa bacda rujuucihi soo laabadkiisa ka gadaal calayhi salaatu wasalaam markuu madiine ku soo laabtay ka gadaal arsala wuu diray asaraaya asaraaya waa maxay sirdoon ama iloolooyin ilaalooyin soomaa ciidamo ilaalooyinah korjooga ah litadcuu say ugu yeerto al alqabaa'ili qoysaska iyo qabaa'ilada qaarkood ilal islaami islaamka ciidamo ilaalaha la diray dadkaasi u tegayaan qabaa'ilka ahoo carbeed oo gaalada ah islaamkaa loogu yeeraya fa aqbalat waxaa soo qaabishay fa aqbalat waxay soo qaabishay al wufuudu wafdiyaashii ama fa aqbalat waxay bilowday al wufuudu wafdiyaashii tadkhulu inay soo gasho fii diinillaahi ilaahay diintiisa afwaajan kooxa kooxo oo aqbalad bimacnaa eh, saarta la odhan karaa fa aqbalat way soo qaabishay al wufuudu wafdiyaalkii baa soo qaabilayna waa la odhan karaa tadkhulu xaalo ay gelayso fii diinillaahi ilaahay diintiisa afwaajan kooxa kooxo wantashara wuu faafay wuu baahay al islaamu islaamku fii bilaadilcarabi carab dhulkeeda wa akhada way qaadeen almuslimuuna muslimiintuna waxay bilaabeen wa akhada waxay bilaabeen almuslimuuna muslimiintu yatahaya inay u diyaargaroobayaan linashri dacwati diinta islaamka iyo dacwada faafinteeda wa hidaayati albashari aadamaha hanuunintiisa fil aqtaari jihooyinkii al ukhraa ee kaleeto intaan ay diinta gaarsiiyeen maahana wadammadii kaloo aan diintu gaarin inay diinta gaarsiiyaan oo diinta ilaah iyo dacwada faafiyaan ayay bilaabeen as'ilatun su'aalo kam imisuu aqaama ku nagaa alrasuulu rasuulku sala allahu caleyh wasalam biljiclaanati jiclaana mataa goormuu rajaca soo noqday ilalmadiinati madiina goormuu u soo noqda yaa maxaad tidhahdeen min leylatiha ah min leylati maxaa u ah isla hameenkiiba ilaalmadiinati madiino goormuu u soo noqday maka ma ayaa waa madiino uma rajaca ila almadiinati min leylati sooma wa kam kaanat imisay ahayd muddatu qiyaabihi maqnaanshihiisa wakhtigeeda canhaa madiina u ka maqnaa laba bilood iyo maadaa facala muxuu sameeyey bacda rujuucihi soo noqodkiisa ka gadaal madiina markuu ku soo noqday saraayada ayuu diray ah, markuu madiine kusoo noqday muxuu sameeyey arsala saraaya soo sooma ayib maada facala maxay sameeyeen almuslimuuna muslimiintu wa akhada almuslimuuna muslimiintu waxay bilaabeen yatahaya-uuna inay u diyaar garoobayaan soo ma ahayn khulaasatu haaminati sanati athaaminati sanadkii sideedaad khulaasatu sanati sanadkii gebagabadiisa sanadkii athaaminati ee sideedaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan fi sanati sanadkii athaaminati ee sideedaad xadadat waxaa dhacday qaswatu mu'tata duulaankii mu'ta wa qutila waxaa la diray fiihaa duulaanka dhexdiisa ru'asaa'ul jeyshi ciidanka madaxdiisii zayd ibnu xaarihata zayd bnu xaarihata wa jacfar ibnu abi aalib wa cabdulaahi ibnu rawaaxata saddexdaa ninuu ciidanka hogaaminayay saddexdiiba waa la diray fa akhada waxaa qaatay araayata calankii khaalid ibnuwaliid khaalid ibnuwaliid baa qaatay macnaha isagaa qaado ciidankuu qaaday wa qatala wuxuu dilay min aruumi ruum xaggeeda maqtalatan dilid iyo layn cadiimatin ay weyn wa qutila miyudii qoraya mise qatala wa khallasa wuu soo fakiyey aljeysha ciidankii al islaamiya ee islaamka ahaa wuu badbaadiyey minhum reer ruum buu ka badbaadiyey wa fiihaa sanadkaa dhexdeeduu fataxa furtay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam makata mako linaqdi qurayshin quraysh burinteeda shartan shardi ay buriyeen oo min cahdi lxudaybiyati xudaybiye ballankeedii ka mid a ah. kharaja rasuulu rasuulku wuu baxay sala allahu calayhi wasalam ilayha xaggeeda bicashrati aalaafi rajulin toban kun oo nin ayuu la baxay wa usira waa la qafaashay sabcuuna ee wa usira waa la qafaashay abu sufyaana abuu sufyaan fi dariiqi waddada ayaa lagu soo qafaashay wa aslama wuu islaamay abu sufyaan walaqiya wuu la kulmay walaqiya waxaa la kulmay alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam camahu adeerkii alcabbaasu cabbaasa cabbaas bnu cabdilmualib fi dariiqi waddada walxaal qad kharaja uu ka soo baxay min makata maka musliman asagoo muslim ah wa rajaca wuu soo noqday macahu nebiga la jirankiisuu la soo noqdo nebigu markuu maka kusoo usoo socdayna wuu soo raaca markii horena jidku kaga hortegay nebigoo soo socda cabaas ka hortegay kabacdina nebigu la soo noqdo maka kula soo noqday wa laqiya wuxuu la kulmay aydan noqda abaa sufyaan ibna alxaari abaa sufyaan ibna alxaari iyo wa cabdulaahi ibna wa cabdallaahi ibna umayata cabdullaahi ibna umaya fa aslama ayaguna way islaameen wa dakhala rasuulu rasuulku wuxuu galay makata maka min aclaaha dhankeeda sare wa arsala wuu diray khaalidan khaalid liyadkhula suu u galo min asfalihaa dhankeeda hoose fa qaatala waxaa la dagaalamay huu khaalid rijaalun rag oo min qurayshin quraysh ka tarsan fa hasamahum wuu jebiyey wa cafa rasuulu rasuulku wuu cafiyey sala allahu calayhi wasalama canilqurashiyiina qolyihii quraysheed wa ammanahum nabadgelye ayuu siiyey wa hadama wuu burburiyey al asnaama sanamyaalkii allatii taasoo asnaamtii dhe allatii taasoo filkacbati kacbada dhexdeeda ku jirtay iyo lahaa hareeraheeda wa baayaca waxaa la baayactamay hu rasuulka arrijaalu ragga iyo wanisaa'u dumarka wa ahamu man dad midka ugu muhiimsanaayo aslama islaama yowmaalfadxi furashada maalinkeediina abuu quxaafata abuu quxaafa weeye waalidu abibakrin asidiiq hadda halkaas saasa inoo qoran waalidu abibakrin assidiiq laakiin hadda ka hor casharka hore maxaan ku soo mara waalidu asidiiq waan soo mar waa wa mucaawiyatu bnu abi sufyaan iyo mucaawiyahiina abi sufyaan ahaa wa fii haadihi sanati sanadkaas ayadaa dhexdeeda wa fii haadihi tan dhexdeeda asanati ee sanadkaa xadaad waxaa dhacday qaswatu xunaynin duulaankii xunayn iyo waaa'ifi aa'if daa'if iyo xunayn meesha ku kala waa soo mar saara wuu socday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ilaa xunaynin xunayn xaggeeda liqitaali qabiilatay haqiifin wa hawaasina labadaa qabiil suu ula dagaalamaa labadaa qoysoo qabiil hawaasin iyo haqiif ah reer bani haqiif iyo reer hawaasin wa macahu la jirankiina waxaa cishruuna alfan labaatan kun oo muslimiin ah iyo gaalo isugu dhex jira sooma xabsataa muslimiintu maqay ahay kun keliyaah muslimiintii dagaalka maka iyo markii laga soo dhammaaday xataa soo raacay iyo kuwii islaamay iyo wixii o dhan marka la isku daro ma haysaan labaatan kun baa albadashalama lahay labaatan gaalada keliya waxay ahaayeen oo soo raacay meeshaa inay fiirsadaan siddeetan nin soo garan maysaan faktarra way kadsoomeen almuslimuuna muslimiintu bikarati cadadihim tiradooda badnaanteed aad bay u tiro badnaayeen fanhazamuu haddana way jabeen ayagoo tiro badnaa bay jabeen wa habata wuu sugnaaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam maca jamaacatin koox isagoo la jira oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah duma rajaca way soo noqdeen almuslimuuna muslimiintii wanhazama way jabeen almushrikuuna gaaladii bacda an qutila markii la dilay minhum xaggooda agtaru wax ka badan min sabciina toddobaatan rajulan ee wa usira lasoo qafaashay katiirun in tara badan wa subiyat waa la qafaashay nisaa'uhum haweenkoodii iyo wadaraariyihim caruurtooda wadaraariyihim carruurtoodii iyo wa amwaaluhum xoolahoodii uma saara wuu socday annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama yatacaqabu asagoo racayrsanayo bacsanaya alfaariina kuwii cararay fa wajada wuxuu helay hum ayagii mutaxasiniina ayagoo dhufays ka dhigtay bidaa'ifi daa'if fa xaasarahum wuu godoomiyay amaaniyata cashara siddeed iyo toban yooman ee maalmood wa qutila waa la dilay min almuslimiina muslimiinta xaggooda ithna cashara rajulan labiiyo toban nin uma rajaca wuu noqday rasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ila ljiclaanati jiclaana ayuu u noqday faqadimat waxaa usoo gashay calayhi dushiisa qabiilatu hawaasina qabiilkii ree hawaasin muslimiina xaliyin ku hoggaansan wa akrama nebigu wuxuu ku maamuusay hum ayaga biraddi sabyi maxaabiista celinteeda duunal amwaali xoolaha laakiin mada uma axrama wuu xidhay nebigu bilcumrati cumro wa dakhala wuxuu galay makata mako uma rajaca wuu usoo soo noqday ila almadiinati madiino min leylatihi isla hameenkiisaasba wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin